بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأطهار إن شاء الله وحين نكبر الله بيننا aayadda toban iyo toddoba ilaa labaatan iyo sagaal waa suuratu lbaqara saddexdii kooxood ee dadku u qeybsanaa almu'minuun waalkufaar waalmunaafiquun mu'miniinta dhabta ah iyo gaalada dhabta ah iyo kuwa belacbelac ahan dhinacna raacsanayn waa munaafiqiinta marka allaba wuxuu inoo sheegay inuu allah subxaanahu wa tacaala ciqaabi doono waxayna iibsadeen dalaaladiibay hanuun ku iibsadeen oo hanuunka yaa waxa ay leeyihiin oo kale milkigoodaa laga soo qaadi waayo xaqiibaa hortay alle oo sharxan oo cado waadix ah iyagoo leh baa laga soo qaadi dalaal bay ka doorteenoo shaydaan bay raaceen marka allah wuxuu inoo soo bandhigay oo lainoo sheegay laba tusaale oo munaafiqiintu leeyihiin tusaale naar baa lagu misaalinaya tusaalena waxaa lagu misaalin biyo iyo roob masaluhum munaafiqiinta sifadoodu ama tilmaantoodu ka masali ladii kii oo kale weeye istawqada huriyey naaran naar huriyey inuu ku nafciu rabaa falamaa adaacat markay iftiimisay maa xawlahu wixii hareerihiisa ahaa dahaba allaahu ilaahay wuu kala tegay binuurihim nuurkoodii watarakahum ilaahay wuxuu kaga tegey fii ulumaatin ulmiyaal laa yubsiruuna ayna arkaynin waxa weeye waxay lamid yihiin munaafiqiintu qof dab huriyey oo kale oo hareerihiisu iftiimeen waa xaqa kusoo degaya markay xaqi iyo aayaddu soo degso qur-aanko dee wax isagoo kale lamidihi jirin oo shay walba laga fahmayo markuu ku soo dego yuu qalbigooda ku dhici yar fahmi wuxuu yahay bay fahmi markay fahmaan oo ay ku socon lahaayeen iyo shakigii iyo munaafiqnimadii bay dib ugu noqon marka aliyata ilah nuurkii ka qaadi qalbigoodaba waa laga tirtiriba mugdi bay ku jiraan mugdi jahli iyo cisyaan yay ku jiraan qur-aanka ninka yaqaano oo ku camal fala waa nuuroo meel meel fiican buu u hogaamay qur-aanku iyagu marka marka horuu soo dego markay yar fahmaan yudurba ka dami ilaahay baa nuurkii ka baabi'een cisyaanay la yimaadeen dartii waa munaafiqa marka munaafiqaasi waxay u dhowdahay munaafiqa maxdiga ah ee shakiga badnayn ee munaafiqnimadiisu dhab tahay yaa tusaalahana ku yar tusaalaynaya mathaluhum sifadood ama tilmaantoodu ka mathali ladii alladiidaas waxay ka dhigan tahay alladiina marka ka mathali ladii koox oo kale wey waa mufrad alladii haddana jamac baa looga jeedaa waxaad ku ganaysaa lidahab allahu binuurihim baa la yidhi wa tarakahum baa la yidhi marka jamc baa looga jeeda alfariiq bay ku dhici masaluhum sifadoodu ka masali ladii kooxdii kooxdii ama colkii sifadiisii oo kale weeye istawqada huriyey naaran dab buu huriyey falamaa adaa'at markay iftiimisay naartii maa xawlahu wixii hareerihiisa ahaa uu wax kala arkay oo meesha geedaha lehiyo meesha dhibka badan iyo meesha fiican uu kala arkay dahab allaahu ilaahay wuu kala tegey binuurihim nuurkoodii buu kala tegey cisyaanay sameeyeen dartii iyo xaqii shaki soo galay baa ilahay nuurkii ka baabi'iyey shakiba hadduu yimaado wa tarakahum ilaahay wuxuu kaga tegey waxay taraka bimacnaa wuu ka tegey wey fii ulumaatin mugdigoodii fii ulumaatin la yusiruuna marka wax arki maayaan qof indha daboolan oo dhaga daboolano haddii loo dhawaaqa maqlayno summun way dhagala yihiin oo xaqa ma maqlayaan bukmun way afla yihiin oo xaqa kuma hadli karaan cumyun way indhala yihiinoo dariiqada sawaabka ma arki karaan qalbigay ka indhala yihiin oo indhahoodii aragti fiican male fahum laa yarjicuuna dib uma soo noqonayaan fahum laa yarjicuuna bal garo qof mugdi ku jira oo dhagalo oo aan dhawaaq maqlaynin indhalo on midaan arkaynin aan qayshan karaynin waryaaya idhahayn sidee wey waxa wey qofkaasi dib miyuu soo noqon halkaasu ku halaagsamay munaafiq waa kaa marka summun way dhagala' yihiin oo xaqa ma maqlaan bukmun waanay afla' yihiin oo aflaawayaal weeye cumyun way indhala' yihiin fum laa yarjicuna ma soo noqonayaan qof mugdi jooga oo dhagala oon dhawaaq maqlaynin aan qayshan karaynin xaaladiisa ka waran aw ka sayibin ka asxaabi sayibin roob asxaabtii oo kala weeye min asamaa'i samada ka soo shubmay fiihi roobkaa dhexdiisa waxaa ah dulumaatun mugdiyaal daruuro iyo waracdun onkod wa barqun hillaac yajcaluuna waxay ka yeelayaan asaabicahum farahooda farahooda fii aadaanihim dhegahooda min asawaaciqi min ajli sawaaciqi sacda darteed hanqadhka waxa loo yaqaano maxayna saa u yeeliy xadalalmowji dhimasho ka baqrinteed wallaahu allana muxiidun wuu koobaa dhinac walba wuu ka jiraa bilkaafiriina gaalada misaalku waxaa weeye munaafiqii shakiga qabay waxyiga soo degaya iyo xaqa imanaya waa roob oo kale <coughs> roobkaa dee daruuruu leeyahay mugdigu waa daruuruu leeyahay roobka hilacna ankarna ankarna wuu leeyahay haw buu leeyahay waa xaqiyo aada buu u dheer yahay codkiisaa dheer cid wale way maqli kartaa barqun hilaacna wuu leeyahay nuur buu leeyahay marka xaqaa soo degay si ayna u fahmin iyo dhagaha faraha la gelaya waa qof dulmi ku jiro roob ku da-ayo hilaac iyo hanqarkii ka batay siduu u baqayo iyo iyaguna xaqa inay fahmaan uga baqayaan ka baqi inay xaqa fahmaan oo dhaqankii hore iyo hiddahoodii iyo wixii hore fikraddii hore inay ka tagaan way adag tahay fikradda hore sida looga tago ruux ilaahay waafajiye mooyaane hidihiya dhaqanku waxyaabaha diinta ruuxu la fahmi waayo way ah. marka waxaa la sheegay ee soo da waa xaqii iyo waxyigii dulumaadkuna waa uma fasira markuu xaqu soo dego waxoogay uma fasira markaa onkodku markuu yimaado yay yar fahmayaanoo baraarugan yahay hilaacuna markii nuurka xaqa ay arkaan wuu u yar iftiimin markaa si ayna u fahmin oo ka baqan bay dhagaha faraha gelin iyagoo dhimasho ka yaabay dhimasho waxaa ku ah inay xaqa fahmaan oo raacaan labadii nine kuwaasu gaalay ahaayeen abujahal iyo laba nin oo kale yidhi bal ninkan wuxuu sheegi aan soo dhegaysano saddex habeen bay soo dabanqo iyagoo is ogeyn markaasina war waynu khaldannay marka gebigood waxay isku waafaqeen inay wixii fahmeen waxaani kalaamulbashar ahayn nasiib daro maxaa ku dhacay aw ka sayibin ka asxaabi sayibin roob shubaya asxaabtoodo kale wey munaafiqiintu min asamaa'i samada ka shubay fiihi roobkaa waxaa ku sugan dulumaatu mugdiyaal waa xaqii oo markuu samada ka yimaado mugdiyaalka ku sugan waxaa weeye oo daruuraha lagu shabahayo way fahmi waayeen marka hore fahmi mahayaan iyo waraacdun onkod qac markuu yidhaahday marka yar baraarugayaan iyo wabarqun hilaac yajcaluuna wayeeli asaabicahum farahooda fii aadaanihim dhegahaysaa u gashanayaan min asawaaciqi min ajli sawaaciqi sacda darteed ama hanqarhka niba siduu u yaqaano marka racdiga nabiga marka la weydiiyey waa malag daruuraha kaxaynay waa codkiisii barqiguna waxa uu watay oo daruuraha ku kala celinayo ku kala habaynayo walalac weeye sawaaciqduna waa wax naar wata way dhacdaa hanqarku wakti wakti buu dhacayo geedihii ku dul dhacaa ruuxu ku dhaca wuu dilaa dhimashaday ka cabsanna inay xaqa fahmaan weeye wallaahu alla muxuudun kii koobay weeye bilkaafiriina gaalada allah baa dhinac walba xukunkiisaa dhinac walba ka jira meelay u baxsan karaan ma leh ama waxu shakiyeen ama yayna shakiin gacantaa lagu haya yakaadu lbarqu hilaacu wuxuu sigi signiinta ma taqaan yakdafu inuu la boodo absaarum indhahooda walacda uu yidhaha in indhahood bururaan bay ka yaaban yihiin hilaaca xooggiisa xaqu markuu soo dego qalbigoodaba inuu la tagay ka yaaban yihiin iyo garashadoodiiba inay ka tagto ayay ka yaaban yihiin waxa lagu misaali waa waxaa yakaadu lbarqu eh, hilaacu wuxuu sigi yakdafu inuu la boodo absaaruhum indhahooda waa xaqa ay ka baqayaan kulamaa adaa markuu u ifo lahum iyaga dhulku u ifo oo hilaacu u ifiyo masho way socon fiihi dhexdiisay socon waidaa adlama mamku mugdiyoobo calayhim dushooda qaamu way istaagi mar alla markay xaqa fahmaan eeg hadda hilaacu markuu belig yidhaahdo ay dhulkii arkaan way ku socon markuu hilaaci dambana way joogsanayaan ila meel marmaysan waa sidaasoo kaleo markuu xaqu soo dego ay wax yar fahmaan haddana shakigii baa ku iman marka wuu ka damay iftiinkii wuu ka damay wuu istaagi marka oo sidii xaqi iyo wanaaggii uu ku socday wuu iska taagi hadduu hilaacu sidii hilaacu markuu hilaacsanya siduu waddada u arki lahaa iyo markuu wac yidhaha hilaacu yay fahmi waddadii markuu dambana way ka joogsan marka xaqi markuu u yimaado oo loo keeno yay waxoogay yar fahmayaan kadibna wuu ka damaya kulama daal markuu ifalom iyaga ilaa cuifiyo mashaw fiihi way ku socon waidaa adlama markuu ka madoobeeyo calayhim dushooda madoobeeyo qaamu way istaagi walow shaa allahu allah hadduu doono la dahaba wuu la tegi lahaa bisamcihim maqalkooda wa absaarihim indhahooda in allaha alla calaa kulli shayin shay la qadiiru kii kana weyn yacni sidii aragtidoodii iyo fahmigoodii qalbiga ahaa uu alla u baabi'iyey mindhahan caadigiiyo maqalkoodan u baabi'in lahawen siduu qalbigooda iyo aragtidooda iyo fahmigooda alla u baabi'iyey indhahoodana wuu baabi'in kara alla wey subxaanahu wa tacaala laakiin tee waktigu ugu talagalay bay noqonaya walow shaa allahu alla hadduu doono la dahaba wuu la tegi lahaa u qaadi lahaa bisamci maqalkooda absaarihim sida qalbigooda iyo nuurkii iyo xaqii ay looga baabi'iyey yuu indhahoodan caadigana u baabi'in lahaa iyo dhegahooda in allaha la calaa kulli shayin qadiir shay la arkagtii kara weyn oo inuu kuwan indhahooda qaado oo qalbigooda uu madoobeeyo waxyaabuhu alla uu karayay ka mid tahay markii munaafiqiintii iyo gaaladii lasoo sheegay waddadii la mari lahaa baa lainoo sheegay muuminiintii waa lagu tilmaamay munaafiqiintiina waa lagu tilmaamay gaaladii waa lagu tilmaamay wadadeed mari marka yaa ayuha nnaasu ucbuduu rabbakum rabbigiin caabuda aladii rabbigii khalaqakum idin abuuray waladiina kuwiina abuuray min qablikum idinka horeeyey lacalakum tattaquuna si aad aad mutaqiin u noqotaan oo alla caabudayaalaad u noqotaan allaha idinkii iyo dadkii hore abuuray waxay ka dhigan tahay siduu dadkii hore u laayay buu idinkana idin laynayaa wey dadkii hore sooma abuurin idinkana idinma abuurin ilaahaa sidaa yeelay horta caabuda متقين بعد كان قن إنسان الله رادب إذا كان الله يحب المتقين سعد حبك إلهي يخدها إلهي أعطوها شو ورسد عياله ألا عابده عبادته إنه مو تفصيل سنة نبقى تفصيلية سيد ألا لو عابده نبقى تفصيلية خذوا عني مناسككم بالنبي وحي عبادية عملها قبنا إنسان إذا قاتها أنا قبول مركا حجكم النبي مركا شوقه لكن عمله خلق camal kasta oo cibaado ah nabigaa laga qaaday ku la iska hindisi ma jiro haddii camal aada alle ku caabudo hindisto waa bidco waxa weeye ashyaadan caadiga ah bidcada macnaheedu waa wax cusub marka waxyaabahan sanaacada iyo waxtarka iyo waxaa haddayna naska wax u dhimaynin waa la qaadanaya hadda nalkan la dhihi maayo nabigii bidcada diinigii waxaa weeye waxaan alla sharciyaynin oo nabiyullaahi maxamed inoo keenin oo alle lagu caabuda wey bidcadaa iska ilaala yaa ayuha naasu dadkii ucbuduu rabbakum rabbigiin caabuda aladii rabbigii khalaqakum idin abuuray waladiina kuwiina abuuray <coughs> min qablikum idinka horreeyey lacalakum tattaquuna si aada mutaqiinu noqotaan aladii allaha weeye jacala lakum idiin sameeyo idiin abuuray alarda dhulka aan ku celiyo aladii allah way jacala lakum idinka yeelay alarda dhulka firaasha gogol kaa dhaqdhaqaaqi mayso oo ku diidi mayso waad ku raaxaysan laydhi baa sidaa kuu maraysa wasamaaa samadana binaaan dhis ka yeelay dhis korkiina saanqaaf ka yeelay waanzala ka soo dejiyey min asamaai samada xaggeeda maa an ka soo dejiyey فأخرج كسو صار به بسبب الماء من الثمرات من حقور رزق الحال رزق يحي لكم إذنك إذن رزق يحي فلا تجعلوها أيالين لله ألا أندادا وحقلك مبربر رعاه وأنتم إذنكم تعلمون أن أكتهين الله وحبربر رعك لأينو نجرين الله سبحانه وتعالى دلكو إنو أبوري إن لقول راحيسو عرض دلكا يا بني آدم بني آدم سو عرض لك ما أبورين وحي في عنين wixii dhulka xumeeya u xumay marka dhulka laydhiisa iyo hawadiisi iyo kulli waa lala qabsan karaa wey sidaa darteed markii ruuxa la aaso kulli ciid buu noqonayaa ciidu raaci asalkiisaa ciid ahaay gogoshaa raaxada laala inooga dhigay oon ku diidaynay samadiina waa korkeenna la yeelayo sanamada xikmadda ugu badanaynu garanayno allah baa lagu fahmayaa ilaah caabuda la leeyahay yaa samadii ardada lagu fahmay midda kale dee indhuhu haddii meel un haw aad sii dhowrto waxaa weeye wax soo celiyaba ay weydo waxooga jahwareer baa jira waa lawalbahaari meel goda haddaad dhowrto suqalad maaha midda kale waxaa cajiiba indhahan yarita intaa yar ee sentimitirka dhannayn markaad saa u dhowrto cirka markaad dhowrto intay ka qaban wax baaxad weyn oodan qiyaasi karin bay ka qabanayan waa qudrada ilaahay wey allah subxaana wa tacaala in badan iyuu qudradiisa ileen alla bidhaantiisa ma aragne qudradiisa yuu inoogu misaaliyaa samada iyo ardada <coughs> samada iyo ardada cid waliba way arki kartaa saasaa lainoogu misaal ruux waliba wuu arki karaa haddaad fadhido haddaad taagan tahay haddaad jiifto samadii ardadii bay kuu muuqdaan waa layna soo hordhigay marka waxaa weeye nabigaa wuxuu yidhi tafakaruu fi lkhalqi laa fi lkhaaliq khalqiga ka fikira khaaliqa ha ka fikirina oo ilaahay siduu u egyahay iyo agu meel mutaagiya waxaa ka fakerin samadan khalqigan ka fakir bal samada siduu u sameeyey ardada biyahan alladii jacala lakum alarda idinka yeelay firaashan gogol wasamaa samadana binaan dhis ka yeelay dushiinna ah waanzala dejiye min asamaai samada maaan biyo biyahaasuna ardaday ku dhacayaanoo ardaday wax ka soo saarayaan asbaab bay ka mid tahay biyo la-aan ba alla uu hadda haddaad tidhaahdo wax asbaaba la iman maayo iska fadhi fiskiguu ii iman waxa weeye walbahaar baa ku dili gooru ku iman maad garan laakiin haddaa intaad yaambadaada qaadato dibidaada qaadato ood qodo waad garan risqigii intuu kuu soo jiro asbaabtu walbahaarkay kaa bi'in faakhraja wuu ku soo saaray bihi bisababilmaai min asamaraati midho risan risqi dersi ama min asamaraati midho xaggooda wuxuu ka soo saaray risqan lakum idinka idin risqi ah فلا تجعلوها أصمينها أيلين لله الله أندادا وحقدقمة وبربر دعواتهم يقول تعلمون أدوكي وحقدقمة إنه نكين مسألة يربع ميشا كتبتوه إلهي ديتك الله صدق إلهي ديدها أصميننا عبادتي سوحلوة ذاتيننا وين دعاء يا كمد عبادة الدعاء أم كل عبادة نبدأ مركز دعادي هذا لو ذاتي كورن إلهي يا أباها يوهدات إله سو خطر ما أشهر hala wadaajina waayahay wain kuntum haddaad tihiin fii rayb shaki haddaad kaga sugan tihiin mimaa kii aada shakisan tihiin nazalnaa aan ku soo dejinay calaa cabdinaa addoonkayagii nabiyullaahi maxamed faatuu ah. la imaada bisuuratin suurad oo min milihi isagoo kale ah car suurad isaga lamida la imaada wadcuu u yeedha shuhadaa'akum markhaatiyaalkiinni marka markhaatiyaalku wax joogaa loogu yeedhaa shuhadada waxaa looga jeedaa kuwa goobjoog idinla noqdo gacan idin siiya oo min duunillaahi alla kayrkii ah in kuntum saadiqiina haddaad run sheegaysaan inuu qur-aanku una xagga alla ka iman haddaad ku run sheegaysaan cal hal suuradoo lamida la imaan marna waxaa la yidhi bicashiri suware toban suuradood baa la qur-aankan lama shakii karo qofkii inkaari ku dhacday mooyaane jumlo kasta <coughs> oo qur-aanka ka midihi sideeday macno weyn u samaynaysaa wax la iman karaa ma jiro ninkii musaylimatu lkadaab ahaa yaa wabaru yaa wabaru maa anta ilaa udunun ilaa udunaani waa sidaasoo kale iyuu yidhi camar binu caas oo saxaabi weyn aha laakiin markaa aan muslimin yaa la jooga musaylimatu lkadaab bal saaxiibkaa ka warran buu yidhi cumar camarow aniga qur-aankaygu wakaa bui yaa wabaru yaa kada yaa kada maanta ilaa waxaasoo akriyey waxaan ogahay buudi inaad beenaalo tahay baan ogahay buudi cumar bin camar bin caas nin caqli badan buu ahaa caasmina waa ilkii nabiga raggii ku kacsanaa ahaa baa dhalay allah wuxuu leeyahay in kuntum haddaad tihiin fii raybin shaki mimaa kii aad ka shakisan tihiin nazalnaa aan ku soo dejinay calaa cabdina addoonka yaga aan ku soo dejinay waxay dhaheen nin baa u yeedhiye bay yidhaahdeen faatuu la kaalaya bisuuratin suurado mili isagoo kale ah wadcuu u yeedha shuhadaa'akum cidda idin goobjoogga idiinah oo idin kaalmeeyayaal u yeedha acwaan oo min duuni illaahi alla kayrkii ah in kuntum saadiqiina haddaad run sheegaysaa inaan waxaanu soo degin ma la dhan kara waa taxaddi fain lam tafcaluu haddaydaan sidaa falin hadda ka horow oo wax qur-aanka lamida aydaan keenin walan tafcaluu hadda kadibna fali dooni maysaani fataqu llaha fataquu naara naar ka baqa allatii naarta waquuduhaa shidaalkeedu ama waxaa lagu horiyaa annaasu dad iyo walxijaaratu dhagxaanu yahay naartaas oo ciddad loo diyaargareeyey lilkaafiriina gaalada haddaydaan hadda ka horow yeelin wax qur-aanka lamida ah inaad la timaadaan hadda kadibna ma yeeli doontaani dee naar ka baqa oo ilaahayna ka yaabo si aydaan naar u gelin war xaqa usoo raaca la leeyahy dacwada islaamka qofka gaalka ah lagama fogaado waa la waaniyaa waa loo sheegaa isaga laftiisana lama naco ficilkuu samayn baa la necab yahay isaga bani aadam ahaan looma naco marka waxaa loogu yeedhay war haddaydaan sidaa yeelayna yeelayna doonin dee xaqa garta oo war naar iska ilaaliya naar baa idin diyaarahe naar buu alla gaalada u diyaariyey cid alla ciddii kale oo caasi ah waa la u muminiinta lafteeda qaar baa geli doona naarta oo ku jira meesha waa qaar camalkoodu uu ku filaan waayo laakiin waa laga soo bixin markii la geliyo dhuxul bay noqon iyagu in badan naftu ku jiri mayso kadibna waa la soo saari jahanamiyiin baa la yidhaha marka naarta jannada la keeno fain lam tafcaluu haddaydaan sidaa yeelin oo qur-aanka wax lamida aydaan keenin walan tafcaluu hadda kadibna fali dooni maysaane lanta litabiidi baa la yidhaha nafyi abada fataqu naara war naar ka baqa allatii naartii waquuduhaa shidaalkeedu waxaa lagu huriyahay annaasu dadii walxijaaratu dhagaxuu yahay dhagaxaas waxaa laga yaaba inuu kibriidka yahay dhagaxa dabka ah kaasoo uciddat loo diyaariyey lilkaafiriina gaalada marka qoladaas sidaa lagu leeyahay innagana waa laydin sheegay ogow adigana waa lagu sheegaya wabashir u bishaaree baa layidhi nabiyullaahi maxamedow aladiina kuwii aamanuu mu'minoobay وعملوا عمل فلا الصالحات عمل وناسب وحاضر بنا شيء وبشاريسنا أن لهم بأن لهم إنه أسبنا لجنات جنوين تجري وابيره جنة اللقضة وابيره تجري أي سعته من تحتها هوستيذا يعني من تحت أشجارها جنة هوستيذا ما سعنيان لحد هذا يسعون تحت أشجارها وقصورها ألا الأنهار واديال السعودان وادي ملبه وادي عانائه وادي بيئه waadi khamri aho khamri aan madaxu kugu xanuunaynin oo lagu waalanayn kulamaa rusiquu markii lagu arsaaqo minhaa jannada xaggeeda min samaratin midho risqan risqi markii lagaga arsaaqo qaaluu waxay dhihi haadaakanu alladii kii way rusiqnaa nalagu arsa min qabla hore wowtuu waa loola yimid bihi risqaa mutataaban isagoo isoo waxaa weeye naartaa jannadaa wax waliba way hoo socdaa waa raaxo marka waxa jannada dhexdeeda ah iyo midhaha adduunka magaca waa iskaga mid isku magac inay yihiin baa laga yaaba laakiin dhadhanka iyo midabka iyo nooca isku mid ma aha ilaahay wuxuu jannada ku diyaargaleeyey maa laa caynu ra'ad walaa udunu samicad walaa khadara biqalbi bashari marka magaca unbaa cabdullahi bin cabaas wuxuu leeyahay magaca mooye ma jirto marka ayadda laba sidood haddii loo fasiro qolyo waxay leeyihin markii midha la siiyo oo waaba kuwii hore lainoo soo jiin jiray markaan adduunka joognay aan cuni jirayn sidaa waxaa ka fiican jannada markii midho la siiyo yaa marka dambe midho haddana loo keeno geedhii oo waaba kuwii hore eh. markaasaa la dhihi midabkuma isku mid ah bal dhadhamiya dhadhankoodu wuu kala duwan yahay waa sidaa wey oo marba noocay doonaan baa la siin lahuma yashauna cinda rabbi wax alla waxay doonaan baa la siin <laughs> waa tahay midbaaberi wuxuu yidhi waxaanu nidhi warjaadka iska daayo haddii anugu hadda iyo sigaarka markaan jannada tago dee waxa doona waa laygu sii buuri qaad iyo sigaar baa laygu sii buuri ilan lamadu ayshaawn cidana yaa la geli <laughs> marka waxunba dooni mahayo qofka aanu jannihii waxunba ma rabo allah wuxuu leeyahay wabashir ugu bishaare aladiina kuwa aamanuu mu'minoobay wa camiluu camal falay asaalixaati camal wanaagsan bianna lahum inuu u tajrii ay socoto min taxtiha hoosteeda alanhaaru waadiyaha kulamaa rusiquu markii lagu arsaaqo minhaa jannada xaggeeda min amaratin midho risqan risqi qaaluu waxay dhihi haadaakanu rusiqnaana lagu arsa min qabla hore oo waa kii marka dhoweydna la siiyey markaasaa waa la dhihi wautu waa loola yimid bihi midhihii mutishaabeena soosee mulaaxadada meesha ku jirta waxaa weye jannada maxaa lagu helay jannada maxaa lagu helay maadiga doonidaada maya mumin waa inuu yahay qofka jannada gelaya camalkiisuna saalix yahay labadaa ninkaan ahayn janno ma helaya ogow camalka saalixaana an yakuuna liwajhi illaah alla darti in loo sameeyo way <coughs> waa yahay <coughs> an yakuuna muwaafiqan lima jaaa bihi nabiyu sala allahu alayh wasalam nabiga dariiqadiisii waa inuu waafaqsan yahay marka alla darti u sameey laleeyahay shirki buu ka nabadgelaya marka nabiga dariiqadiisii ha waafaqsanaada laleeyahayna bidcu ka nabadgelaya bidco janno laguma galo allah wuxuu yidhi walahum waxaa u sugnaaday ahlu jannaha jannada dhexdeeda aswaajun xaasas muطaharatun oo la dahiray oon wasakhiyo midna lahayn oo nadiifa wahum iyaguna fiihaa jannada dhexdeeda khaalidun way ku arag marka ragga waxaa la siin haweenkaasaa la siin xuuralciinta ah islaamtiisii adduunka wada joogeen hadday muslimiin isla yihiin oo jannada gasho way isu imanayaan kuwani waa daris loogu daray labadii isuxaaska ahayd ee muslimiinta ahayd ee jannada wada gashay isku meel bay tegayaan oo way tegayaan gabdhaha laftoodan gabadhii ninkeedu una jannada soo gelin oo ninkeedu jannada imanin nin bani aadamahoo fiican baa yaa dumaali oo qaadanaya Ah, iyagu ma baahna xuro lacin iyo wax kale uma baahna ninkaasaa duwan walahum waxaa usugnaaday fiihaa dhexdeeda aswaajun xaasas mudaharatun la dahiray wahum iyaguna fiihaa dhexdeeda khaalidun way ku waarayaan in allaha alle laa yastaxyii kama tago istixyaha luqada carabta waxaa la yidhaah shayga aada iska dayso qiimo la-aantiisa darteed warma waxaasaad gacanta la geli kartaa marka allah kama tago an yadriba inuu ku maahmaaho masalan tusaale masale maa tusaale bacuudatan kaneece iyo maa fawqaha wixii ka sarreeya oo ka yar garo oo fa ama aladiina kuwa aamanuu mu'minoobay fa yaclamuuna waxay og yihiin <coughs> annahu darbiganu alxaqu xaqina yinu min rabbihim ka ahaaday waama aladiina kuwa kafaruu gaaloobayna fa yaquuluuna waxay dhahayaan maadaa araada allahu muxuu ula jeedaa waxaan bi haadaakan maalan tusaale ahaan waxaan wuxuu kaga maahmaahay markii cankabuud la sheegay kamasalin cankabuud itakadad baytan kuwa ay caabudayaan markii la yidhi oo bacuudada la sheegay baa waxay yidhaahdeen ilaahay wuu ka sarreeyaa inuu waxa ku maahmaaho ilahay wuu ka sarreeyaa waxay yidhahdeen aayaddii aynu soo marray ilaahay dab iyo waxaa muxuu kaga maahmaahay markaasaa la yidhi ilaahay kaneece iyo wixii ka sarreeyo xataa ka sii yar tusaalu ka dhigi karaa tusaale waa tusaale waxan tusaale xaqa lagu fahmo ka dhigi karaa qanaacaduna waa shay cajiibaho markay gaajaysan tahay way nooshahay markay dhadhegto wayba dhimanba hawayaanka kale markuu dhergu noolaanayo qanaacadu waa sidaa way in allaha alla laa yastaxyii ma daayo oo kama tago an yadriba inuu sameeyo maalan tusaale iyo mahmaah maa oo wuxuun ah wuxuu yahayba bacuudatan kaneece iyo famaa fawqa wax ka sarreeya culimmadu gebi ahaan wax isku raaca fawqada wixii ka sarreeya xagga yarida uga sarreeya culimmadu gebi ahaan isku raaceen fa ama aladiina kuwa aamanuu mu'minoobay oo iimaan kale fa yaclamuuna waxay og yihiin annahu masalkaasi alxaqu inuu yahay oo min rabbihim rabbigood ka ahaaday waama aladiina kuwa kafaruu gaaloobay فيقولون وحيده ماذا شيء يبو أنا دلله ألا ألجي ذا بهذا مثلا بهذا شيء مثلا تسأل عنه allah wuxuu leeyahay yudil wuu ku lumiyaa bihi tusaalaha kaiiran in badan wayahdii wuu ku hanuuniyaa bihi tusaalaha kaiiran in badan wamaa yudilu alle ma lumiyo bihi bilmaali ila faasiqiina faasiqiinta mooyaane faasiqiinta unbaa lumta qofka uu alle og yahay inuu faasiq yahay unbaa lumi ee qofka alle uu og yahay inuu xaqdoon yahay oo qalbigiisu wanaagsan yahay tusaalahaasi tusaale u noqon wuu sii hanuunin oo xaqiibuu kusii fahmay wama ladiina yudilu alla wuu ku lumiyaa bihi kaiiran in badan yuu alla ku hanuuniya oo yacni kuwa shaydaanku duufsaday weeye tusaalihii bay beeninayaan wayahdi wuu ku hanuuniyaa bihi tusaalaha kaiiran in badan maa yudilu kuma halleeyo bihi shayga ila alfaasiqiina hallayntaa oo alla hallaynayo shaydaan baa yaa duufsaday aladiina kuwa yanquduuna buriya cabdallaahi ilaahay ballantiisa min bacdi misaaqihi intii la sugay kadib wayaqdacuuna gooya maa amara allaahu alla wuxuu amray bihi shayga an yusala in la xidhiiriyo wixii alla in la xidhiiriyo damraxiimku ka mid yahay salaadu ka mid tahayo daacadu ka mid tahay wayufsiduuna fasaadiya fi lardi dhulka fasaadiya oo been iyo xumaan iyo wax daran ku wada ulaaika kuwaas humulkhaasiruuna kuwa khasaaray wey ka dhashay jannadii maxay ka dhalatay iimaan iyo camal saalixa khasaarihii wuxuu ka dhashay ballantii way burayeen ballantu maxay ahayd ballantii ay alla la galeen allay la galeen oo inay alla caabudaan baa ballan lagula galay way buriyeen taa ballantii ay rasuulka iyo eh, dadka mu'miniinta la galeen way buriyeen ballan oo dhan weyn wixii alla ha la xidhiidhiye oo ha la dhaqaaleeye way gooyeen riximkaa ka mid ah riimka riimgoys wey soomaalidu riimgoys bay tidhaa aad bay soomaalidu u necab tahay riimgoyska salaadii buu gooyey salaada xidhiiri baa la tukaa layidhi wuu gooyey laa ilaha illa lah maxamadu rasuullah xidhiiri baa layidhi wuu gooyey masaajidka inuu tagaa xidhiiri layidhi wax alla wixii la amrayba wuu gooyey war kuwaasu way khasaareene ogow aladiina kuwa yanquduuna buriya cadallaahi alla ballankiisa min bacdi misaaqihi intii la sugay kadib qofku markuu laa ilaha illa allah maxamed rasuullah yidhaha allu ballan la galay awlinimadu halkaasay ka bilaabataa welinimadu laa ilaaha ila allah moxamedun rasuulullah waa weli yacni welinimadu macnayo badan bay leedahay midnan waa qariib ila allah laa ilaha illa allahu alla ugu dhawaada ninba daacadiisu siday tahay baa loo kala welisan yahay marka wayufsiduuna fasaadiya bilardi wixii amar la yidhi wixii xidhiiriya layidhi gooyo wayufsiduuna fi lardi dhulka macsiyo iyo gaalnimo ku fasaadiya ulaahi kuwaasi mulkhaasiruuna kuwa khasaare wey kayfa takfuruuna billah cajiib bal sida xaqa lainoogu sheegay dhowr kayfa takfuruuna billaah alla sideed uga gaaloobaysaan walxaal kuntum aad ahaydeen amwaatan kuwa dhintay oo caddana aad ahaydeen oo faxyaakum idin nooleeyo idin abuuray uurkii hooyadii idinku abuuray dhulkan idiin soo saaray uma yumiitukum u idin dili waa mawdkan caadiga ah uma yuxyiikum idin soo noolay qiyaamaha uma ilayhi xaggiisaa turjacuuna noqonsa maxkamadiisaa laidin soo taagi isagoo alla min awal ilaa aakhir idinka gacanta idinku hayo oo waxba aydaan ahayn oo ilaahay idinkoo caddama idin nooleeyey oo idin dili doona oo idin soo noolayn doodin la xisaabtami doona de madlowbaa inaan laga gaalo ruuxii sidaa fahmay maba gaaloobaya waxa weeye ruuxii sidaa fahmay ilaahay qudradiisa fahmay iyo adwaabtu soo maray ee isagu una tabar lahayn de maba gaaloobayaba maba dhici karto kayfa takfuruun seed uga gaaloobaysaa bilaahi alle walxaal kuntum aad ahaydeen amwaatan dad dhintay oo cadama ah. faxyaakum idin nooleeyey uma oo cadam buu idinka nooleeyey waa abuurkii hore uma yumiitukum idin dili uma yuxyiikum idin noolayn uma ilaahi xaggiisa turjacuuna noqosa maxkamadiisaa laydin soo taagaya marka maxkamaddaa lagu soo taagi usii usii sahay qaado way bayna yaday maa baynaka wa bayna allahi tarjumaan nabigaa yidhi halkaasaa lagu soo taagi maa baynaka wa bayna allahi tarjumaan markaasaa la dhihi cumrigaagii ka waran camalkeed qabatay muxuu ahaa markaasaa kitaabkiisii kii alla u dadaalay gacantaa midigtaa looga dhiibi iqra kitaaba kii kalena bidixdaa looga dhiibi oo dhabarkaa lagaga keeni markaasaa qofka muuminka yihi wuxuu dhihi dembigiisiiy waxaa markuu arko wuxuu isu qaday nin nabadgelayni sakad yar oo laa ilaha illa maxamadu rasul ku qorantaha la keeni wax alla wixii camal ahaa yaa kafad la saari laa ilaha illa maamd kafad baa la saari way la dhici marka khalaas taamuqra kitaabiya war markaalaynayo kitaabka ila akriya farxad inii mulaaqin xisaabiya wa xisaabtaydii baan la kulmay laakiin bal kitaabkan ila akriya qiimihiisa allah wuxuu leeyahay huwa alle aladii allah weeye khalaqa lakum idiin abuuray maa fi lardi dhulka waxa ku sugan jamiican dhammaan uma sawaa u qastay ila samaai samada u qastay fasawaahunna ka dhigay sabca samaawaatin toddoba sama ka dhig istawaada qur-aanka ku jirta ama luqada carabta calaa hadday ku tallawdo waa isticlaa kor noqosho wey istawaa cala alcarshi ilaa hadday ku tallowdana waa qasad iyo maamul haddayna tallaabinna istawaa waa kaamilnimo wey istawaada qur-aanka ku jirta waa inta marka allah wuxuu leey waxaa dhulka ku jiro dhan baa lidiin abuuray ardada lafteeda geedaha hawayaanka guryaha biyaha wax walba mubaax bay inoo yihiin ilaa wixii sharcigu inaga odeyn mooyaane laba masmala isbarbar taalo oo waxaa la yidhaha culimada waxay dhahan wax la yidhaahdo asalkiisu shaygan muxuu ahaa markii shayga daliil toos u khuseeyo la waayo asalkiisii hore muxuu ahaa asalkiisi hore mubaax buu ahaa dee waa mubaax asalkiisi hore mamnuuc bu ahaa marka cibaadada iyo ardada waxa ku jira inu soo bardhigin waxa ardada ku yaala asalkiisu waa mubaax kulli waxa yaray sharcigu ka soo reebay mooye oon badnayn sharcigu ka soo reebay mooye cibaadada alla lagu caabudo asalkeedu waa mamnuuc waxa sharcigu inoo ogolaaday mooye oo nabilahi maxamed inoo keenay marka cibaado lama kordhin karo waktigii nabiga wixii ka dambeeyey cibaado lama kordhin karo laakiin ayaada sancadan cusub iyo waxan waxtarka ah waa la kordhin karaa huwa alle aladii allah weye khalaqa lakum idiin abuuray maa fi lardi dhulkaa waxaa ku sugan jamiican dhammaan kulli inagaa u talina bani aadamkaa u taliya waxaa dhulka yaalla uma stawaa wuxuu u qastay alle ila samaai samada fasawaahuna wuxuu ka haystay sabca samaawaatin biyaha baxay carsigii baa joogay biyaa jiray biyihii baa bukuur kiciyey biyihii baa marka sama noqday biyihiina bukuurkii biyihii kiciyeen baa samada noqday biyihiina way qalaleen ardadeenna wadaag marka sabca samaawaatin samooyinka in badan baa la yidhi toddoba sano ardada toddoba ardo lama dhihin laakiin waxaa layi wa min alardi milahunna sabca samaawaat wa min alardi milahunna ardaduna waa intaa in leeg marka inay toddoba tahay saasaa lagu ogaaday wey nabiyullahi maxamedna wuu sheegay calayh salaatu wasalaam wa huwa alla bikulli shayin shay la arka kulliga caliimu kii xoog ogaala wey shay walba allah wuu ogyahay subxaana wa tacaala qalbigaaguu ogyahay oo qaalibkaaguu ogyahay oo adduunka wax ka dhicbu ogyahay allah inuu shay walba ogyahay wax caqligal haddaan soo qaadno qof walba oo meel jooga risqigiisi baa loo keeni qof keliyo ligloobi ma jiro risqigiisi baa loo keeni oo nool waxa uu ku talagalay waa laga qorayaa allah caliim wey subxaana wa